doonaa kitaab alaaq baabka ka mida abwaabta kitaabu nikaax waa baabka shan iyo toddobaatanaad baabu ruksati ruksa loo ee qofka fi sufrati borborowga iyo waxaan huruud xigeenka ah ama huruud xigeenka ah cinda taswiiji xilliga u guursani in waxyaabo yaro midib lah inuu isticmaalo in loo ogol yahay yuu baabkan u baab yahay oo taqriiban cadrada qaar oo kalarada lah inuu isticmaalo qofka iyo waxyaabaha qaar xadiid saddex kun saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imaamu nas abarna abubakr ibn naafic abubakr magaciis waxaa la yihahdaa محمد بن أحمد القيسي وهو صدوق قال حدثنا بهز بن أسد العمي واثقة ثبت قال حدثنا حماد بن سلمة واثقة عابد قال حدثنا ثابت ابن أسون البناني واثقة عابد إسنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف صحابيga جليلka oo ka mid ah tobankii nabigeena calayhi الصلاaةu وسلام hal majlis uu jannada ugu bishaaray ayaa jaa u yimid nabigu u imaan alayه الsلام wa calayhi waxaa korkii ahaaday uu labisan yahay radcun isku dardar oo min zacfaraan zacfaraan ah amaba isku dharoobid iyo ismarin oo min zacfaraanin zacfaraan ah faqaala rasul la uri sal slm mahyam ay maa waraa'aka aw maa shanuk xaaladaada maxay tahay oo maxaa kaa dambeeya maxaad wadaa ama maxaa cusub qaala wuxuu yidhi tazawajtu waxaan guursay imraatan haweeney ayaan guursaday qaala wuxuu yidhi wamaa asdaqta maxaad ugu dhigtay meher oo sadaaq ugu dhigtay qaala wuxuu yidhi wasna nawaatin laftimireed miisaankeed oo min dahabin dahab ayaan ugu dhigay eh, meher qaala wuxuu yidhi awlim weliimo la imow oo weliimo samey walow bishaati neef ariba ha ahaadee saasuu nabigeenna amar ku sii sala allahu calayhi waali w slm amarkaas marka ma amar wujuub ahaa mise waa amar istixbaab ah waa amar istixbaaba ah, waxaana daliilu ah nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam ficilkiisa iyo guurarkiisii guur kami guurar ka mid ah inuusan wax eh, xoolo gowracin uusan waxaa weeyaan hilib walaa khubsi aan laga cunin ayaa noo imaan doonta insha allah tabaaraka wa xadiis saddex kun saddex boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasacid akhbarnii axmed ibn yaxya ibn wasiir ibn sulaymaan atujiibi waa iqa qال xadثna سعيid بن kaثيir بن cufayr الأنصاري المصري wa صدوq qال أنbأna سulayman بن بiلاal الqرشي mولاهم وثقة عن يحيى بن سعيid الأنصاري وثقة tبت xujة عن xumayd بن أبي xumayd الطويل وثقة المdلس عن أنس بن مالك رضي الله taعالى أرضاه qال wuxuu yihi أنس ra'aa wuxuu arkay rasul رsulk sل sلم calaya aniga wuxuu igu arkay كأنhu maxaa idiin qor meeshaas kaأnahu yacni cabdالرaحmaan بna cawf saa ma idiin qoranta kulligiin yacni wuxuu la jeedaa anas kaanahu waxaa suuragal ama dhici karta yacni inuu hadalkaas ula jeedo cabdiraxmaan ibn cawf oo marka uu leeyahy anas can anas ibn malikin qaala wuxuu yidhi qaala cabdiraxmaan ibn cawf ra'aa waxaa igu arkay saas inay tahay ay u badanta ayuu leeyahay qaala wuxuu ra'aa rasul rasulka ayaa wuxuu igu arkay calaya ahara sufratin borborow iyo yani huruud iyo zacfaraan waxyaaba noocaasa raadkooda igu arkay faqal wuxu mahyam say wax u jiraan ama maxaa kaa dambeeyo qaal wuxu tazawajtu waxaan gursay maratan haweenay ayaan gursay min ansaari ansaarida faqaala wuxuu yidhi awlim weliimo sameey walow bishaatin neef ariba ha noqdee weliimada ha noqotee weliimo sameey ayuu nabigeena ku yidhi sala allahu calayhi waali wasalam xadiistaas labada horaan waxay noonoo soo hormareen nabigeena calayhi salaatu salaam marka cabdiraxmaan wuxuu ku arkay waxay ahayd in catara iyo barfuunna insaxa tacbiir oo midib lah midibaysan inuu ku arkay kadibna nabigeena calayhi salatu slam muusan ku inkirin la socda marka ayadana waxaa dhaqan ahaan ahayd qofka markuu arooska yahay in uu isyara habeeyo marka dhib ma jirin nabigeena dhib kama sheegin calayhi salaatu salaam arinkan marka ma laga qaadan karaa oad aragteen oo dhalinyarada markii ay aroos galayaan ee akhyaarta si gabdhaha waa lasoo tulukaya soomaadan arkin wiilasha laftarkooda eber maahano aharkii cabdullahi bin cabaas uu dhihi jiray radia allahu taala ardaa waxaan jeclahay inaan isu qurxiyo xaaskayga sida iyada aan u jeclayn in isukay qurxiso waxaa laga yaabaa ragga qaar ina iyada inay isqurxiso oo istulukayso oo waxay isku hagaajiso nambareed isku aadisa inay aad u jecel yihiin oo carafkeed halkaas guriga dhexdiisa maxaa markaa ku jirtaan ka hadlayaa isaga waxaa laga yaabaa funaanadii maanta uu ku shaqaynayey ya iyo howlihiisi iska caadiga ahayd inuu muxuu ahaa sariirta la soo aadaa laga yaabaa arrintaas cadaalada bat cadaalad ma aha lidalika cabdullahi bin cabaas wuxuu waxaa weeyaan dhihi jiray waxaan jeclahay sida xaaskayga isugu kay qurxinaysa annaan isugu qurxiyo marka sida wanaagga badan waxay tahay qofka marba hadduu gurigiisa yimaado inuu xaaladiisa banaanka ahayd mid ka duwan uu guriga ku jooga ayaa wanaagsan dumarka laftirkooda xaaladda ay guriga ku joogaan io tare banaanka ay la aadaan inay kala duwanaato ayaa iyadna wanaagsan ragga marka waxaa u daliil in arrinta ayada ah ay mashruuc tahay nabigeena sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ahaan jiray kaana idaa dakhala markuu gurigiisa nabigeena soo gala calayh salatu slam bada'a bisiwaaq cadayga ayuu ku bilaabi jiray ilan waa laisag fadhiisani waa la wada dhaqmi waa la kaftami waa la qosli waa lisdugsani maaha haddii marka aadan muxuu ahaa nadaafadii afki iyo ayna jirin kurhi iyo isnaca ka imaana ragga iyo dumarkaba in marka dhanka asaga ay ku dadaalaan oo ninka ragga marka gurigiisa yimaado dharkii uu maanta ku shaqaynayey ama uu magaalada ku joogay inuu xagga intuu iska dhigo dhar wanaagsano ayadana insha allah inay sii diyaarin bay u badan tahay fiican oo funaanadiisii iyo hadduu macuus xirna iyo haddii khamiiskan eh, ninkii dhaqan carbeedka qaato iyo dhalinyarada mxuu ahaa markaan de ay mxu ay ku saaxdaan iyo nin walba de wixii marka iyada dhaqan oo ay caado ah qolo walba caadadooda wuxuu guriga lagu jooga oo nadiif ah, oo carfa carfaya oo wanaagsan haddii qofka xataa uu soo yardhigiyo inuu muxuu ahaa soo qubaysto ood istoosiyo oo cadiyeysto oo isagoo marka yacni tasuru naadiriina min saaxa tacbiir inuu marka xaaskiisii la jooga waxyaabo loo baahanya ka mid ah. in badan oo khilaafaadka dumarka iyo ragga markaad waraysato asaas waxaa u ah nadaafadda gabarba waa le ninkayga ma rabo laa uriiduhu wax ay sheegi ma laha ma rabo ay marka aad gudaha u gasho od wixii aad sii baartan waxaad ogaanaysaa ninka inuusan cadiyeysan oo mishkiladii gabadhii markuu agteeda soo istaagaba isaga xaaladiisii waa waxaad daliil kaga qaadan kartaa masaajid marka lagu jira salaadda fajaroo kala fiiriya waxaa dhici karta inuu qofku u garab dukada aan soo cadiyeysan nin masjidka cadlaan la soo aaday ma gurigiisi muxuu aha asaga mas-uulka yuusan la aadayn waa dhicaysa arrinta marka cadayga dumarkan waa lamid ayagana ragga bas yaan dembiga saarin ayaga waxaa laga yaabaa inay maanta ay caday isku taaban wadaad soo ag fariistaa laga yaaba mxuu aha ninkeedii ama ay mxuu ahaa arrinta ayada waa khatar howlaha ayaga haddii aad rabtaan ogaado ka waraysta ragga mashaakisha ijtimaaciga iyo arrimaha bulshada xaliya ka waraysta in badanoo ka mid ah arrimo noocaas ayaa jiraan marka xilligaas marka in lis muxuu ahaa ninka ragga marka arooska uu yahay sida gabadhaba loo soo qurxini oo xaaladeeda laga soo dhigo wax badan inkastoo inta badan beryahan quruxda ayadeed ninka xagge lalama aadee bulshada loo loo qaybiya oo social media qaybini oo dadka kale loo qaybini oo marka ninka waxaa laga yaabaa inuusan wax badan quruxdaas iyo qiimahaas uusan ka helina laga yaaba wax dabateelo ahoo dadka indhahoodii iyo waxoodii ay soo wada mareen inay soo gaartaa laga yaaba ninka ragga laftirkiisa marka inuu is yarahabeey ood waxaa weeyaan dhar quruxsan iyo isyala hagaajiyo xadiidkan ma laga qaadan karaaba nacam waa laga qaadanaya waa laga qaadan wax ishkaal maha laakiin rag iyo dumarba marka waxaa laakiin shardi ah in taqayud bisharci meeshii uu xuduudka sharciga u dhigay aanan dhanna loo tallaabin oo quruxdaas ay noqota mid sharciga islaamka xuduuddeedii aanan waxba gudbaynin waay baabu taxilat baabu taxilat alkhalwa baabu taxilati اlkhalwa la gooni noqoshada oo xaaskaada aada la gooni noqoto iyo xaaskaada inaad guriga soo gashata waxyaabaha lagu banaysto ayuu baabkan u baabiyay marka xaaskaaga aad meherkii waaba dhacay guurka waa dhacay soo ma laakiin waxyaabo kale oo la socda ayaa jira ya gabadhii inaad soo wado ood habay yaraatay guri iska faaruq ah aad kusoo dhex rida maahan waa in xoogaho a laisku yara aadiye wixii tabara wixii tabara weyaan wax israafa lama looma baahno xadii saddex saddex boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiid xasan saxiix qaala alimam nas akhbarna camr bn mansuur wa iqat habt qaala xadaثana hishaam ibn cabdimalik aطayaalisi wa iqa mise waa habt yaa la jirta hishaam ibn cabdimalik aطayaalisi wa iqat habt qaala xadaثana xamaad ibn slma can ayuub ibn abi tamiid sakhtiyani wa iqat habt xuja kadalika idan faqiih weeyaan can cikrima mowlى cabdilaahi ibn cabaas wa iqat habt caalima bالtafsir ibn cabaasin radi allahu tacala canhuma ana caliya sayd cali bn abi aalib radia allahu ta arda qaala wuxuu yihi sayd cali tasawajtu waxaan guursaday faatimata binta rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam nasiibkiisa fiiriya radia allahu tacala canha ardaha faqultu waxaan idhi ya rasul rasuulka allow ibni b idhis gabadh iisoo hoy wa oo gabadhii halii aqalgeeya saasuu ku yidhi nabigeena sal l slm faqala wuxuu yidhi acطiha shay-an waxsii gabadha waxsii qultu waxaan idhi maa cindii min shay waxba ma haysto wax aan hay lama arka qaala wuxuu yidhi faina dircuka aw cambuurkaadii alxuamiya cambuurbireedka weyaan taqriiban alxuamiya ee xuamiyada ahaa xuamiyada maxay tahay saddex qowlba waa lagu sheegaa tan koobaad qolol la dhihi jiray xutama ibnu muxaarib jirib la yidhaahdo oo bani qays amaba eh, bani cabdilqays eh, jirib ka mid ah ayaa la yidhahdaa oo samayn jiray dircigaas sidoo kale culayskiis dartiis ayaa xutamiya looga magacaabay aqiil ayuu ahaa tan saddexaadna camburbireed aad u adag ayuu ahaa waxaa weyaan seefta marka ayuu yuxaimha asuyuuf tataxatam asuyuuf seef kasta oo ku dhacda markay jajabaysaa marka awdiricigaagii iyo cambuurbileedkaagii noocaasa oo qiimaha badnaa qultu waxaan idhi hiya cindii waan haystaa qaala wuxuu yidhi nabigeena eh, eh, eh, waan haystaa qaala wuxuu yidhi nabigeena ala sl slam faactiha iyaa dircigaas sii arrintaa marka laba arrin baa noqon kartaa waqaalibanna waa meherkii laftarkiisi meherkii laftarkiis inuu yahay ay u badantah wallahu aclam xadiis saddex kun saddex boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas akhbarna haruun ibn isxaaq waa saduuqun waa hamdani طabcan can cabda ibn sulayman alkilaabi wa iqat faqiih can saciid ibn abi caruba waad soo marteen wax badan waa iqatu habtun اkhtalطa fi aakhirihi can ayuub ibn tamiim askhtiyani can cikrima can ibni cabaasin radia allahu tacala canhuma qala cbdullah bn cabaas lama goor taزawaja uu guursaday caliyun radia allahu ta ardaha faatimata u guursaday radia allahu ta ardaha qaala lahu rasul rasulka wuxu ku yiri sal slm aciha shayan wax sii qaala wuxuu yidhi maa cindii ma haysto qaala yidhi faina dircuka aw dircaagi amurbireedkaadii alxutamiya ee xutamiga ahaa aawey saasuu nabigeen ku yidhi sal alla slm marka in gabdhihii intaan loo galmoonin ka hor in wax loo hormariyo oo wax la siiyo ayuu nabigeena amraya sal alla slm meherki meherki inuu yahay u badanta wallahu aclam waxaa kaloo suuragal ah inay waxyaabo kale ay yihiin oo gabadhii lagu karamayna waa suuragal ayadna arrinkan marka wuxuu toos u diidan yahay ama toos uga hor imaanaya dhaqanka annaga soomaalida aan leenna oo ah gabadhi waa la mehrini iyada onankoo biyo loo shubin ayaa la xarayni oo meherkeeda waxba laga siini arrinka isaga marka xitaa haddii markii la xareeyo oo muddo ay joogtay yaroo kooban la dhima lahaateen laakiin beryihii hore khaasatan waxaa aad u dhici jiray in lala suga ilaa uu ka dhinto ninka uu ka dhinto kadibna ay xishooto tira waa iska cafiyey ya ninkeediyaa dhintay oo hakada marka inay tirado waa cafi maydkaas waa iska cafiyey marka inay tirahdo ayaa khatar ah. oo mararka qaar xataa qalbiga ay ku haysato inayn toosu cafinno xishood uu ku riday waaya baabu lbinaa'i dhisma iyo hooyin la hooya dumarkii iyo raggi liisu geeyo fii shawaala bishawaal ayuu baabkan ubaabay xadii saddex kun saddex boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasacati akhbarna isxaq ibn ibrahim alxandali min rahwayh qaala anba'ana wakiic ibn jarax aru'asi wa hiqa qaala xadaثana sufyaan athawri can ismaaciil ibni umaya alqurashi almaki wa hiqatu thabt can cabdillaah ibni curwata ibnu zubayr wa hiqa can abihi abis curwa ibn zubayr wa hiqatu faqiihu an caaishata um lmuminiin radia allahu ta ardaha qalat waxay tir umuna caaisha tزawajanii waxaa ii guursaday rasu rasulka sal slam ayaa ii guursaday fii shawaal bishawaal ayuu ii guursaday wa udkhiltu calayhi waxaa lii geliyey fii shawaal bishawaal fa ayu nisaa'ihi dumarkiise toodeeba kaana axdaa kaana ahaatay ama kaana ahaaday axdaa mid ka dheef badan cindahu agtiisa minii xaggayga yaa dumarkiisi bishawaal ayay diidi jireen waa tii aan soo marnayo oy dhibsan jireen jaahiligii dhaqanka asagaan u iska socday caaisho markaa arrinkaas ay khilaafi jirtay oo waxay dhihi jirtay nabigeena calayhi sala slam wuxuu guursaday bishawaal oo sanadkii toddobaad iyo lixaad kala baxoodii wuxuuna aqalgeystay ah, oo lii aqalgeeyey bishawaal oo sanadka sagaalaad sida noo doonta insha allah tabaaraka wa marka haddii ay marka ay bu'si iyo shumi iyo baasays u ku jira aniga waa id ogsoontihinoo eh, labadaas jeer labada jeerba meherkii iyo aqalgeyntiiba shawaalay ahayde yaa marka nabigeena xaaskiisa saas loo fiiriyay aniga yaa nabiga iga dhowaan badnaa oo iga dheef badnaa ood iga jecleen badnaa oo iga qiimo badnayd saasay leedahay umuna caaisha radi allah ta hadii marka baasays i shum uu ku jiro aw ani muxuu gu dhici waaye baabuulbinaa'i dhisme la dhisa bibna tiscin gabar sagaal jir haddii ay qaangaarto oy xaas noqon karto in la dhiso inay wax dhib ku sugnayn ayuu baabkan u baabay xadii saddex kun saddex boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa ka so hadalna masaladaas zawaaja nabigeena calayi sla slam biummina caaisha guurka u guursaday iyo shubahda ay mustashriqiinta iyo munaafiqiinta iyo calmaaniyiinta iyo caqlaaniyiinta ay la imaadeen iyo muctasilada waa waxaa weyaan casriga ah waa tii aan qaybo ka mid soo ishaarnay marka aad uguma noqonayno mar gabadha sagaal jirka haddii ay nin xamili karto oo waxaa weeyaan ay noqoto qof qaangaaray in la dhisi karo ayuu baabkan u baabay xadii saddex kun saddex boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasa akhbarna moxamed ibn aadam aljuhani wasaduq can cabda ibn sulaymaan can hishaam ibni curwa can abiihi aabihiis curwa bni zubayr radia raximah اllah can caaishaa um اlmuminiin radia اlahu ta adaha warxma jamic ruwaat qaalat waxay tir umu caaisha tazawajanii rasul rsulka ayaa gursiyay sal slm wa ana ana bintu sittin gabar lix jir aan ahay wa dakhala lix jirka dabcan waa tii aan sheegnayoo lixdii ayay ka baxdayoo toddobadii ay sii gelaysay sidaa weyaan waaye wa dakhala calay wuu ii soo galay oo lii geeyey wa ana ana bintu tisci siniin sagaal mid ku ciyaarta anoo waxyaabahan gabdhaha ay ku ciyaaraan oo ciyaarciyaarta ay ku sameeyaan ayaan ku ciyaari jiray anoo gurigeyga jooga ayay leedahay weliba gabdha ayaan u imaan jiray oo la ciyaari jiray sida ku sugan eh, fi saxiix eh, maalinta ciidda oo eh, iyo maalimo kalaba waaye markii nabigeenna uu ka maqan yahin waa la ciyaarayaan markii nabiga uu soo galan aayar hoos ay ka taaban jirtay marka way bixi jireen riwaayaad kale ayaa caddeeyey oo axaadiista umuna caaisha ee warisay ka mid ah radia allahu tacala canha wa ardaaha saddex kun saddex boqol iyo sagaaliy todobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imamuna sl qorna axmed ibnu sacd ibn xakam ibn abi maryam aljumaxi wa saduuq qaala xadaana cami adeerkiis waa saciid ibn xakam aljumaxi waa iqatun dabtun faqiih qaala xadaana yaxya ibn ayuub alghaafiqi waa iqatun rubama akhta qaala ahbarnii cumaara ibnu haziya alansaari laa baasa bihi can muxamed ibraahim ataymi waa iqatun lahu afraad can abi salmat ibn cabdiraxmaan waa iqatun faqiih can caaishat um muminiin radi lah ta qaa wxay tir uman caaisha tasawajanii waxay gursay rasul rasuulka ayaa gursay sal slam wa hiya ay wa ana camalwa bintu siti siniin lix jir anoo ah oo ka baxayo abcan todobada galay wa bana biha wa hiya iyadana bintu siti siniin iyadoo lix jir ah qaalat waxay tir hadalka meeshaan sira qaban la mujadan tasawajanii ayadaa iska hadlaysa waxaa weeyaan waa mutakalim tatakalam can nafsiha kadibna haddana haybe ayay aada wahiya iyada oo ma garat marka ishkaal ma lahan tazawajanii wuxuu u gorsay rasul sal slm wahiya caaishana bintu sita siniin lix jir ay tahay oy todobada gashay bintu tazawajanii rasulah baa i goorsaday sala allahu alayhi waalihi wasalam wahiya bintu sita siniin lix jir iyadoo ah wabanaa biha wuu dhisay wahiya iyadana bintu tiscin sagaal jir iyado ah hadalka marka qaybta hore ayadaa iska hadlaysa qaybta dambana ayadaa iska hadlay laakiin cibaarada waxay u dhigtay inay qof kale ka hadlayso o kale ishkaalna kuma sugna baab اlbinaa in la aqalgeeyo ama la aqalgalo ama la dhiso reerkii fi safari iyadoo safar lagu jiro in aroos gala iyo baabka ogaaba dhib ma laha xadiis saddex kun saddex boqol iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna ziyad ibn ayub albaqdadi wa iqat xaafid qala xadana ismail ibn culey wa iqat xaafid qala xadana cabdilcaziz ibn suhayb albunani wa iqat bunani waa mowlaahum طabcan can anas bn malikin xadiidkan waa rubaaci radia allahu ta khadima rasul lah sal slm ana rasuula اllahi rasuulka al sala allahu alayhi waali waslm ana rasuul llahi qor meeshan soo idinma qorno rasuula ka dhiga ana rasuula rasulka sal slm hazaa wuu duulay khaybara ayuu ku duulay khaybar yahuud ayaa degnayd oo dhibaatooyin aad u badan ay geysteen wuxuu nabigeen ugu duulaa cala sl slam fa sallaynaa waxaan tukanay cindahaa khaybar agteed alkhadaata aroor salaadii ah, salaada fajr bikhalasin iyadoo humumaa uu jira oo mugdigii habeenkii uu weli baaqi yahay laakiin salaaddii ay dilaacday intaas markaay dhacday farakiba annabiyu nabigeenna gaadiidkiisa ayuu koray warakiba abu alxa abu alxana gaadiidka ayuu koray yaa hadalkaa ka dhawaajinayo hadli anas bin maalik waaya waana ana radiifu abi abu alxa ayaan gadaal kala saaranahay faraska fa akhada nabiyullahi nabiga alla wuxuu maray fii zuqaaqi khaybara khaybara khaybar jidadkeeda ayuu nabigeena cala sl slaam maray zuqaaq waxaa wey weliba jidadkeeda ciriiriga ayuu nabigeena maray luqluqyada wa ina rukbatii jilibkaygana la tamusu ay taabanaysa fakhida rasuulilah rasuulka al sl slm bowdadiisa meesha la maraa meel ciriir marka labada faras io labada gaadiida isgarab socda marka lagu ya isgaari wa inii ana la ara waxaan arkaa bayaada fakhidii nebiy ilaahi nabiga al sl sl bowdadiisa cadaanteeda ayaan arkaya nabiga alle bowdadiisa cadaanteeda ayaan arkay ila xaalad waxaa lagu jira safar iyo muxuu aha xarbe iyo dagaal ayaa lagu jira marka waxaa laga yaabaa meeshan rag unbaa jooga ishkaal weyn inuusan jirin falamaa goortee dakhala alqaryata qaryadii iyo tuuladii nabigan markuu galay sal slm khaybar qaala wuxuu yidhi allaahu akbar alla ayaa weyn kharibat way kharaawday oy burburtay khaybaru khaybar ay burburtay innaa annaga haddii aan nahay nebi maxamed cala sala slam iyo saxaabadiisii mujaahidiinta ahaa idaa nasalnaa haddii aan degna bisaaata bisaaxati qowmin qolo barxadood haddii aan degno iyo bannaankooda fa waxaa xumaan badnaaday sabaaxu lmundariina kuwa loo digay subaxdooda aad bay u ilan diintii aa looga oo waxaa waya dhibkiiska dhaafaa lagu yidhi oo ammaan ayaa la siiyey oo deegaan ayaa la siiyey oxod baa loo sameeyey laakiin makri iyo khiyaano iyo islaam burburin iyo nabiga shirqolid calayhi salatu slam iyo saxaabadiisa way ka istaagi waayeen ilaa maantana waa waxay hayaan abcan waa ariiq weligood ay ka haraynin in xoog lagu muqoniy waa gooni laakiin ayaga tuugma waxba kuma laha ah, qaalaha alaa maraat saddex jeer yuusaa yidhi allahu akbar kharibat khaybar ina ida nazalna bisaaxati qowmin fasaa sabax mundariina saddex jeer ayuu nabigeena yidhi sala allahu calayhi waali waslem qaala aلaaثa maraat qaala wuxuu yidhi anas bin malik wakharaja اlqowmu dadkii yahuudda ahaa waxay u baxeen ilaa acmaalihim shaqooyinkoodii beerahoodii iyo ganacsigoodii iyo xoolahoodii iyo waas ka soo muxuu ahaa ka lahen qaala cabdاlcaزiiz ibnu suhayb oo rawaadda xadiidka ka mid ayaa wuxuu leeyahay faqaaluu waxay yihahdeen muxamadun ayay yidhahdeen qaala cabdاlcaزiiz wuxuu yidhi qaala bacdu asxaabina saasuu ku wariyey inuu muxuu ahaa anas ibn malik uu yidhi ay nimankii nimankii markay arkeen qolyihiis iska soo kallahayoo yaambayyaambadii iyo faasaskii iyo wix iska wata oo iska kallahayaanay wix uun ciidanku bay arkeen iyo nabi maxamed alai slam kadibna cabdicasiis ibnu suhayb oo ruwaadda ka mid ah ayaa wuxuu yidhi fa waxay dhahen muxamadun alla waa muxameda hal mar isla yidhahdeen sal اllahu alayh ali waslm qaala cabdilcaiiz wuxuu yihi waqaala bacdu asxaabina asxaabtanaga qaarna waxay yidhahdeen wاlkhamiisu muxamadu nebi maxamed iyo wاlkhamiisu jeyshka iyo ciidankii ay yidhahdeen isaga marka wuxuu hubaa inuu anas eh, ka wariyey muxamadun laakiin rag kale ayuu waraysto wاlkhamiisu inay yidhaahdeen ayuu marka ka wariyey dhibna ma lahan muxamadu wاlkhamiis muxamed haddii ciidanka baa la socod keligiis maahan alayhi salat slam haddii moxamed walkhamiis la yidhahdana waxaa weeye waaba iska caddahay dhib ma lahan wax marka xadiidka macaanidiisa iyo xukunkiisa wax ka bedelaa ma ahan wa asabnaha magaalada waxaan ku asiibnan kula wareegnay canan watan qasab ayaan kula wareegnay tutuugma iyo ma jirin niminka waa la fara saaray fajamaca nabigu wuxuu soo aruuriyey biamrihi ayaa lagu soo aruuriyey asabya dadkii lasoo qafaashay ayaa nabiga u aruuriyey waa la soo aruuriyey marka magaalada waa loo wareegay dabcan marka dambena waa tii magaaladii iyo dadkoodii loo daayey oo kadibna la saaray kharaaj xoolihii eh, inay beerihii abuuraan oo ay gacanta ku hayaan oo waxaa weeyaan wixii ka soo baxa kadibna la qaybsado magaalada iyo dalkoodana loo daayay waa tii lagula ballan marka dambe fa jaca kadibna waxaa yimid dixyatu alkalbi waa ninka nabigeena u ekaan jiray sala allahu calayhi waali wasalam mise wuxuu u ekaan jiray jibriil jibriil u ekaan jiray alayh salaam naam nacam fa qaala wuxuu ya nabiy lah markuu jibriil nabigan u imaanaya daxyuu isu ekaysan jiray fa qala wuxuu ya nabiy lah nabi allow acطinii isii jaariyatan gabar oo addoon ah min asabyi qolyahan lasoo qafash iga sii qaala wuxuu idhab tag oo faqud jaariyatan gabar ka soo qabso saasuu nabigana ku yidhi sal slm fa akhada safiya bintu xuyay ibnu akhtab oo markii dambe nabiga xaskiis noqon doonta ala sl slam ayuu soo qaatay fa jaءa rajulun baa u yimid ila nebi inuu yimid nabigu sal slm faqaalu ya nabiy lahi nabi allow acطayta waxaasi dixyata safiyata binta xuyey ayaad siisay sayidata bani qurayda wanadiir reer bani qurayda iyo reer bani nadiir iyadaa madax u ah aabbaheed ayaa markii dambe madax u wada ahaa oo meesha lagu dilay markii dambe meesha lagu dilay ayaa madax u ahaa maa tasluxu ilaa laka adiga cidaan ahayn uma suubat maxay ugu suubanin waa qof madax ah marka in qof madax ah qof caadi ah loo dhiibo waxaa kaga haboon oo asaga uu soo bandhigay inuu nabigeena guursado gabadhaas intuu ka fiirinaya marka wuxuu ka fiirinayaa qofkaas cizadiisii in la dhowro waa qayb qaybta labaadna qoftaas in nabigeenna uu guursada calayhi salaatu wasalaam oy xaas u noqota ta'liif iyo dumid wuxuu u noqonayaa ummaddii kale oo waa ku soo war meeshii madaxtinimadii iyo nabinimadiiba annaga qayb ka qaadanay halkaas ayada ahna way noqon kartaa saasuu nabigeena ku yidhi sal sl nin saxaabi oo aad u ra'yi badan oo qiimo badan ayuu ahaa qaala wuxuu yidhi udcuuhu biha udcuuhu lay u yeera bihaa iyada oo la socota u yeera fa biha hay wuu la imaaday falama goortii nadara ilayha nabi nabigeena u egey qaala wuxuu yidhi khud waxaad qaadataa jaariyatan gabar min asabyi dadka lasoo qafashay hayraha iyadaan ahayn qaala wuxuu yidhi wa nabiy lahi nabiga sl actaqaha wuu xureeyey markuu xureeyey addoon midda kale hadduu ninkaas dixiye qabi lahaa oo saab ku qaadan lahaa waxaa laga yaabi lahaa jaariye inay iska ahan lahayd oo addoon lasii kala iibsado ay ahaan lahayd qof dee casiizu qowmin dallana sideedaba qof hadduu ummad casiiska ah ood qiimo ka lahaa ood marka asaga u dullooba waxaa weeye in la qiimeeyo oo meeshiisu loo celiya hadda markaad aragta adi qof madax ahaan jiray oo aad loo yaqaanay oo dacaska uu ka dhammaan biliqatikum insaxa tacbiir waad ka anuunsani waad ka xanuunsani haddii aad wax ku weydiista waxaa la yaaba wax alla waxaad milkisa inaad gacanta ugu shubtaa laga yaaba baynamaa mid lagu yaqaanay muxuu ahaa <laughs> xaaladiisa un magan allayda tobanka shan iyo boqolka shan baadun saas ugu tuuraysaa xadiid waxaa jira macaanihiisa ay macno sax uu yahay laakiin sanad ahaan daciif u ah anzilu naasa manaasilahum inkastoo waxaa weeyaan yani macaanidiisa ay macaani saxta marka dadka waxaa weyaan eh, eh, noocaasa marka in la karaameeyo eh, dhankaasna waa ku jirta weyaan waina nabiyalah nabiga sal slm actaqa wuu xureeyey watazawaja wuu guursaday faqala lahu haabit wuxuu ku yidhi haabit ibn aslam bunani ay wuxuu ku yidhi ninka la yihahdo anas bin malik yaa abaa xamza abu xamza waa kunyada anas bin malik maa asdaqaha muxuu meher ugu dhigay meherka la sii gabadhaas muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi actaqaha nafsaha nafteeda weyaan actaqaha wuu xureeyey wataزawaja nabiga inuu guursaday sal اllahu alayh ali waslm karaamo markii la karaamay in nabi maxamed alah sl slam oo addoonnimo ka bixiyo sidoo kale haddana guurka nabi maxamed alah sal slm ka weyn miyaa helaysa abada walah qaal wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi xataa idaa kaana goortuu ahad anas ee hadalka watee biariiqi jidka jahasatha lahu waxaa u diyaarisay umu sulaym umu sulaym ayaa diyaarisay marka arooska gabadha ah in la diyaariyo oo waxaa weeyaan la tulukay insax tabiir waa muxuu ahaa ariiq weliga la yaqaanay faahdathaa ilayhi way usoo hadiyeysay min aleyli habeenkay usoo hoysay fa asbaxa nabigeena wuxuu waabariisay caruusan xaal uu yahay mid aroos saas weyaan qaala wuxuu yihi nabigeena ala slam man kaana qofku ahday cindahu agtiisa shayun wax oo cunno iyo wax la mid ah falyajiibi ha keeno qaala wuxuu yihi wabasata nabigu wuxuu fidiyey ay busita biamrihi nidcan sad waa harag ama maqaar weyn ayaa la fidiyey wuuu gudagalay arajulu qofka yajiu inuu la imaado bilaqiii caanahan fadhiyo ama adag oo aqidka loo yaqaano wa rajulu qof wuxuu gudagalay yajiu bitamr inuu timir keeno nin walba wuxuu hayo keeni wa jacala wuxuu gudagalay yajiu inuu la imaado ama keeno bisamni subag inuu keeno faxaasuu kadibna waxay isku qaseen xaysatan xays yacni waxay isku dareen cunno isku dardar ah luqadeena annaga waxaan dhahnaa federation mise wax kalaa soo baxay taasaan ogaan jirnay ya taas maan ogeyn hadda maa marka bariiskii baastada isku dara federation somayn half federation iken iyo full federation iken iyo haakada saxan federation iken iyo saasaa la dhihi jiray annaba marka xayska marka haddaba meeshan qolyahan sigiska dukaamada kulah haddii hadda aad u baxda inaad xays ka heshaan laga yaabaa xayska waa timir iyo qamidii inta la solay la shiiday iyo subag iyo waxaa weeyaan isku dhexdar wax noocaas a ah, laisku qasi kadibna xays ayaa la yihahdaa xaramka marka afurka ayaa la keenaa oo marka xaramka tagtaan haasatan masjid nabowi waad ku arkaysaan qolyahana hadda way keenaan il qofka hadda xays raadiyo inuu ka helo waa laga yaaba si aad u barto ood u dhadhamiye marka waa wax aad u qiimo badan nabigeena calayhi salaatu wasalaam arooskiisa marka wuxuu noqday xays ayuu noqday maaya timir iyo aqadkaas iyo subag intaasaa marka laisku qasay weyaan faxaasu waxay fatreshinaeyeen xaysatan fatreshin isku dhexdar ayay sameeyeen saas ayuu leeyahay anas maalik radia allahu taala ada fakaanat waxay ahaatay marka xaysadaas ama xayskaas waliimata rasuuli illaahi sala allahu alay slam nabiga waliimadiisa saas ayay ahayd weeyaan marka xadiidka maxalushaahidka waxaa weeyaan nabigeena calayhi sala slam isagoo safar ku jira ayuu aroos galay lidaalika hadda aroosya waxaa jira oo beryahan soo kordhay oy leeyihiin zawaaj almisyaar iyo zawaaj almisfaar zawaaj almisyaar iyo zawaaj almisfaar maxay kale yihiin zawaaj almisyaarka waxaa weeyaan waa nahaariyada islii nairobi laga yaqaano nahaariya mataqaanaan ragka nahariya fadhiyaha laga yaabaa nahariyada waxaa weeyaan hadda waa musalax hadda resli ay asaas u yihiin laakiin soomaalida hadda nairobi joogta aad ay u yaqaanaan nahariyada waxaa weeyaan ninka xaas ayuu qabaa marka waa eh, gabar karmeed waa ama gabar balaayo ah wa marka tabar uma haayo inaad banaanka soo dhiga guur kale intaa la goyna meeshan halkaasaa la jari ma garat gurigana isagoo muxuu ahaa aanan funaanad iyo macuus xataa inuu wadan laga yaaba laga bixini xaaladiis waa khatar marka ama ilmihii abaga loogu shubay ama kuwa qaar sida la yeelay saliida muxuu ahaa kulul inta loo qaata loogu shubay marka naftiisa ayuu ubaqi ama caruurtiisa ubaqi ama iyada ubaqiba qaara waxaa weyan dabaq iska soo rideen qaar dumarka oo halkan nairobidan qaara dabaq iska soo tureen masaajidka moogta waxaa weyaan waa kala kuloli lidaalika ummu nabigeena gabadha u guursanayey m umu slma waa tii ay ka sheegatay masayr kulayl oo nabigeena ugu ducay sal اla alي aslam somayn marka sidaa darteed wuxuu samaynaya marka gabadhoo kaleo guur rabto oo isagana aad u jecel ayaa muxuua ah uu leeya waa guursan rabaa xaalo kaygana ma ficno haddii aan guursada reerku kale ay burburi oo bannaankan soo dhiga marka waxaan rabaa in xaqaadii adig mabiidka aad ka taraasusha ood iga ii cafiso maalintiin aan soo dhuntay amaba darsiga mxuu ah sigiis ka socda bacd salaata maqrib aan ku marmarsado ma garatee habeen habeen waa imaanayaa laakiin inta badan sigiiska habeenkii aanso marka salaada casr dukaamadii lasoo xiro kadibna asxaabtaan la soo qaxweynayo hebel ayaan soo jirnayoo waxaa weeyaan muxuu ahaa masjidkii darsigii socday sheekh uu akhrinayay ayaan joogay oo marka banihiisu iska soo dhamaysanay marka salaada cishe laga soo baxana qofka hore albaab soo garac asagaa noqoni ma garateen mararka qaarna safaru qac intuu ka sii oo wahmiya waxba ay ka jirin dubay iyo meelahaas uu safraya oo laakiinna xaqiiq ahayn reerka saasay ogsoon yihiin usbuuc kaamila marka meelahan aad ku laabnaana ama toban beri marka kaas waxaa la yidhahdaa nahariye nahariye dhahgan meeshaan maalintii waa lidaalika ragga qaar waxaa bannaanka la dhigay oo lagu qabtay insaxa tacbiir iyagoo an canug haystaan an canug waxyaabaha layaab kale waa ka mid ah dadka qaarkood iyagoo shanti lagu qabtay ama afarti lagu qabtay ama saddexdi lagu qabtay ayaa haddana waxaa weeyaan nahaariyadii ay weli wadaan oo islaantii saddexda dhashay ama shanta dhashay islaanti kale way ogsoonta laakiin wuxuu leey waan furay wabilahi towfiiq tana kale haddana ma laha waan furay saas uu sheegi naagta waa furanta waxaan ka yaabaa kuwaas inay waxba soo hadhin maxaa yeelay markii lagu dhego la kulleeyaba soo dhihi naagta gormaan furay naagta waa furanta saasuu dhihi sooma kadibna waxaa laga yaabaa inuusan waxba meesha ku hayn meeshuu ka sii miisi marka taas nahaariye ayaa layidhaha marka qolyahan marka zawaaja almisyaarka kaas waa khaliijka ay ka soo bilowday annaga waxay beriga hor dhihi jireen khudba sira khudba sirada iyo nahaariyada waa kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihiin khudba sirada weli ma lahan weli ma lahan marka waa nikaax aan ansaxaynin laakiin nikaaxa misyaarka amaba nahaariyada hadda halkan laga isticmaalo wax sharaf badan horta maaha xaqiiqatan aad nin rag ah oo weyn oo mxuu oday ah oo akhyaar ah culimo amaba akhyaar ah oo la yaqaano dugudugoobi oo been sheegi oo dhudhuumani waa mishkilad iska sabar reerkaaga un iska agjoog amaba muxuu ahaa kolleyba almowt mara waaxida ooyaane bannaanka soo dhig yeesha xaqdaro badan aan ka dhalanay ilmahaas waa xaqiiran yihiin ya waxyaaba badan oo hadda aan aad aan looga sheekeyn karin ayaa tuuran oo waqtiga haddii aan ka sheekeyn casharka caawa usan ammaanayn marka zawaaj kale waxa layaha misfaaq zawaaj misfaarka waxaa weeyaan sacuudiga iyo khaliijka khaasatan sacuudiga dad badan ay diraan oo dibadaha loo diraa khaliijka waa lamid jaamacadahooda maadiga ma tayo badna kuwa diiniga ma tayo badan marka way diraan waxay u dirayaan dalalkaas agga marka la taga marka wiilashii gabdhihii agga tagay ayaa waxay leeyihiin wana isguursan laakiin intaan safartan ahay saddexdan sano halkaan aan joogna aan isku weyse dhowrana markii saddexdan sano ay dhamaatana ilahay baa se ka dhigi doona zawaaj almisfaar waa haddii marka muddo la xadido muddo haddii la xadido mutuu noqonaya waa xaaraan laakiin haddii muddo aan la xadidin laakiin uun halkaan isku guursado un muxuu ahaa inta zine lagu dhici lahaa kolley buu dhaamaa welina waa abcan wuu jiraya marka zawaajka marka nahaariyadan isaga weligii wuu ka warqaba aabbiyaa ka warqaba ama walaalkiia ka warqaba ama weligeedii kale haddii labadaas ayna jirin iyo ragga lamidka ayaa jooga waa wax laga warqabo laakiin kuwo nahaariye oon qodbisarn waa jiraan la socda oo wadaadadan gaabagaabayd meelaha ku jira sandaqadaha inta looga geeya aayar muxuu ahaa laba wadaad maanku aqooni meelaha ka soo qabsa qaba kuwaas waxba kama jiraan wa guur la dhihi kara makaas waana beryahan waa jiraan la socdo arrintaa waa jirtaa meelaha qaar ay ku badan tahay tawajuhaadka qaar ayaaba fatwooda waxaan la yaabay madhabkii shaaficiga ah oo nasab sheeganayeen oo dadka ay ku colaadinaan qaarkood ma qaba in weli la-aan naag la meheriyo xageed ka keenteen waxan markaasay xanafiya ay aadayaan halkaasay ordayaan iyo meelo kale ay wax ka soo waa hawo mogta adigana waay kuleeyiin shaaficiya diidantahay ma diidan anaga shaaficiyada kudhegan ku taagan sunadii wixii waafaqsan wixii khilaafa waana wax shaad ah wax khilaafa aada u yaryihiin ama khilaaf yaanba dhehine marjuux ah marka calcumuum arrintaas waa jirtaa marka guurka iyadoo safar lagu jiro in laisguursaday ishkaal ma laha nacam cabdisamad afka ka ka bix baash waxba kama jiraan wiiisa dhan waa dhammaadeen mar horaan furay iyo waa furan tahay iyo ku haya moogta waa ka kac waxba mahaya lafcaduu toobin ku hayaa maba ogsoona waxaan nafaa haysa mukra ma noqona marka waa basalo kale mukra ma noqonayo mukra waxaa w kuwa waxay ku leeyihiin wallahi sheikow halkaas halee qabtay Ah, markii intay laba i joogaan kuma imaanayaan markii ay saddex la gaaro wixii ay soo dhammaadaan wallaahi wax ma ogeen markaas allahay waxa waa xanaqsanaa oo nin waalan ahaa dhimarkayga lagu jiray o mid waa cibaarataas kitaaba talaqan ugu tegi doonaa wuxuu ku leeyahy mayo halkaasaa lii qabtay bixitaanka lii diiday waa iskaga reebay mukrahaan ahay mukra ma waas mukra marka halkaan bastoolo lagaa saaro ama tooriya halkaas meeshaas muujeedaa oo halkaas toorid lagaa saaro la yihah qulub baa lagu siini haddii aad furi weydo markaasaa mukra lakin waxaan kale waba kama jiraan iska sheeka wa asal ahaan dumarka kuwa jiimka qaada soomaalida mana banne mooye <laughs> ragga baa ka wada xoog badan oo ka adag xadii saddex saddex boqol iyo ko iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasaai aleyh raxmat ullah akhbarana moxamed ibn nasr annaysabari waa iqa qaala xadaana ayuub ibnu sulaymaan waa iqa qaala xadaanaa xadaanii abu bakr bn abi uweys abubakr bn abi uweys magaciisa iyo magaca abihiiba waa cabdilmajiid cabdilamiid afwan cabdilxamiid ibn cabdilahi alasbaxi waa iqa can sulaymaan ibn bilaal qurashi waa iqatun waa mowlahum isna can yaxya bn saciid alansaari can xumayd ibn abi xumayd awiil anahu samica anas bin malik ayuu ka maqlay radia allahu taca an arda yaquul isagoo le ina rasul rasul sal slm qaama wuxuu ku dulnagaaday calaa safiyata binta xuyey ibnu akhtab arooskeedii biariiqi khaybar khaybar jidkeeda alaaa ayaam saddex maalmood ayuu nabigeen u nagaaday arooska dartiis xiina goortii carasa biha uu aroosay uma kadibna uma kadibna kaanat waxay ahaatay fii man ay ka mid ahayd duriba calayha la dul saaray alxijaab xijaabka waayoijaabka ti xilligaas inay soo degta hore aanu sheegnay xadii saddex boqol iyo laba sideetanad waa xadii saxiixa qaala alimamu nas qulna cali ibn xujr wahiqa qaala xadaana ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaiir azuraqi alansaari wahiqatu dabt qala xadana xumayd ibn abi xamid il an anas maliki qaala anas aqaama nabiy nabigan wuxuu nagaaday bayna khaybara waalmadiina alaatan saddex ayuu ku nagaaday yabnii bisafiyata bintu xuyey uu dhisani ama dhistay fadacawtu lmuslimiin ayaan u yeehay ilaa waliimatii nabi weliimadiisa famaa kaana ma ahanin fiiha min khubsin wax kibisa alkhubsu waalaxmu sayid acama la yihahda kibista rootiga noocyiis kala duwan iyo hilibka waxaa weeyaan sayid acaam cunada sayidkooda iyo meesha u saraysa weyaan labadaba ma ay jirin famaa kaana fiiha min khubsin khubsna ma jirin walaa laxmin hilbina ma jirin amara nabiga wuxuu faray bilamtaaci sadyaalka iyo muxuu ahaa haragaas la fidiyey ayuu faray in la fidiyo fa ulqiya calayha waxaa la saaray ama lagu daadiyey min atamri timirti walaqiti iyo caanihii adkaa iyo wasamni iyo subagii fakaanat waxay ahaatay waliimatahu waliimays ayay ahaatay intaasan soo sheegnay aamimnwaayidhadeen faqaala lmuslimiin waxay yidhahdeen ixdaa ummahaati اlmuminiin ahiya iyada ixdaa ummahaati اlmuminiin muminiinta hooyayaalkood mid ka mid oo nabiga xaaskismiyay ka mid tahay aw amaba mimaa malakat yamiinuhu mis waa addoontiis oo nabiga galmada u galay oo u hoyday ma addoonnimo iyo suriyadnimo ayuu muxuu ahaa ku dhistay mise xaasnimo faqaaluu iyaga ya waxay haddana yidhahdeen in xajabahaa hadduu xijaabo ood xijaab u xiro ou dadka ka qariyo fahiya hiya iyada min ummahaati ilmuminiin bay ka mid tahay muminiinta hoyaalkood ay ka mid oo nabiga xaaskiisa ay ka noqonaysaa wain yaxjuba hadduusan xijaabinna fa iyada mimaa ayay ka noqonaysaa malakat ay hanatay yamiinuhu gacantiis waxaa weeyaan ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum falamaa goorti irtaxala nabiga uu guuray oo muxuu ahaa saddexda beri ay dhammaatay waaca wuxuu u diyaariyey khalfahu gadaashiisa gaadiidka u saarnay qaybta dambe ayuu nabiga meelay ka fadhiisatay ayuu u diyaariyey wamada alxijaaba calayha wamada wuxuu ku taagay alxijaaba baynaha iyo wa annaas wuu xijaaba nabigeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam kadibna waxaa la gartay ina xaaskiisa ay tahay baabu lahwi ciyaarta iyo walqinaa iyo gabayga cinda alcursi xilliga arooska iyo muxuu ahaa buraamburka wix la midka ah ayuu baabkan ubaaban hinaa marka la yidhaahdo heesta caadiga ahayd oo muusika wadatay oo ikhtilaadka wadatay oo hadalka xun wadatay oo waxa weeyaan khalaacada iyo wax carabka qofka muslimka oo ka xishoona wadatay maahan heesaha qaar hadda koleyba iyadoo xataa aanan muusika la saarnay xaaraan waxay noqonaysaa aada weliba u xun oo qaar zinadii ayay boorini heesaha qaar hadda adiga hees heesaha qaar aan zinaysanna ama ti aan ka zinaysana ama kii aan ka zinaysana yani cibaarada lafdiga saas ma laakiin macneeda noocaas sida dhabta aad u liidan ayaa ku jira khaliic marka lidaalika shicirka waa hadalkao kale kiisa fiican oon muusig iyo balaaye iyo wax wadanin waa wax dhima lah ama mid banaanu noqonaya ama mid fiicanbu noqonayaaba oo waxaa weeyaan laba ammaanay kiisa xunna waa fuxshi waa sayi اlqowl isna dembi iyo below noqonaya haddii muusig lagu daro labadana ama kii xumaay ama kii samaybade waaba sii kharimaya marka calcumuum hinaaga laga hadla marka marna madaxadi iska soo dhicin kan muxuu ahaa tashab tashbiibka iyo zinada muxuu ahaa dadka in la jeclaysiiye iyo in gabadhii iyo wiilkii ay isku fidnoobaan waxyaabo badan hinaaga yumbit الnifaaq fi اlqalb qof dhegaystay hees dhegaystay oo weliba heesahan hadda caadiga oo la yaqaana qaraamiga iyo waxa la midka dhegaystay oo salaad inaad ku khushuuca laga yaabo xaaraani karta xaaraan ama qur-aan u dhadhansado xaaraan ama khashyo qalbiga ilaahay uu ka baqa ay ka buxsado xaaraan waa mujarab dadka akhyaarta culimada oo muxuu aha yaqaana ayaa aad uga hadlo waana wax macruufa ah. adinka daartan tijaabiya inkastoo qofka haddii tijaabiya uusan ka soo noqonayn mararka qaar ood ku tegi rag baa tijaabo ku galay khadami khalaas wabilahi tawfiiq ay ku biyo raaceen ya sheekh iyo ciyaara marka ma rag ama is dumar rag dhib ma laha waxba dhib ma laha wax dhibay leedahay wax ishkaal haddii aan wax la qaadayo wax xun ahayn mararka qaar waxaa laga yaabaa in waxyaaba xun la qaado wax dhibaato ma lahan eh, eh, muxuu ahaa eh, muxuu ahaa heestan cafwan ciyaarahan hidaha iyo dhaqanka haddii dumarka iyo rag lisu kana xaaraan waa iyada war ma lahan sida dhaantadoo kale iyo saarkaoo kale iyada xaaraan waa hadal ma lahan yani meesha xaalado adaga ka dhici koley ragga dhaantada ciyaaro ama saarka ciyaaro waa aaday u yaqaanaan baabkaas marka xaalad adagaa ka dhici hadd waadba aragteeno muxuu ahaa sheekh umar eh, xafidahullah eh, waxaa weyaan wuu ka joodiyey ciyaarahaas iyaga ah muaadar dhaantada khaasatan eh, wuxuu ka qabtay muxaadaro khaas uu ka qabtay halkan dhowr sano ka hor waad ogeyden aan filaya mar dee ummadda ay ku wada fidnoobeen oo meel walba guri walba ay gashiyo xilligii cabdi ilahi muxuu ahaa uu maamuli jiray gobolkan soomaalida uu maamuli jiray ayuu dad diin ugu dhigay diin uu dadka ugu dhigay waad ogeydeen ilaa gobollada soomaalida dhan ay wada qaadato oo t v-gaas soomaalida ay leedaho loo sameeyey wax kaleba aan laga soo daynaynin ilaa uun warkaas muxuu ahaa dhaantadaas iyo weliba dee sida gaaba muxuu ahaa dhaqankii qolyahan amxaarada oo muxuu ahaa madaxa ka ciyaaro oo garbaha ka ciyaaro oo xitaa baashi waa lasii kii caadiga ahayd oo un gacmaha la taagi jiray maahane baal kale oo m nooc kale oo qofka aslada majin baa ku dhacay si isruha ayaa loo aragteen hadda qarsoon maa nin walba u yaqaana marka waxaan kala jeeda khasaarkan waa la mid midaan mxuu aha intay dumarka saa u saftaan ay ragga kadibna ay gobolladan waxaa laga ciyaara mxuu ahaa north eastern iyo gobolladan mxuu aha etoobiya dhankaas o waa laga ciyaara marka ilaa gada xataa marka waxaa weeyaan dumarkaasaa u safani marka ragga ayaa marka ku ciyaari way soo noqonayaan saa hore waa sidii hakada waa sheeko mxuu ahaa bahal ayadna dhaantada aan ka duwanayn oo nooca ah. marka waxaas kulli waa xaaraan shaki ma lahan ayada laakiin ciyaar dumarka ay ciyaaraan oo buraamburka iyo wix iyo tan ragga ay dheesha dhahaan ama gaalaysada dhahaan oo ragga goonida ciyaaraan iyo noocyadaas koleyba waxaan isleeyahay wax ishkaal ah oo ku sugan ma lahan xilliga arooska ayaana waxaa weeye weliba waxaa weeyaan ugu sii bannaanaanta ay sii weynaynaysaa insha allah tabarak wa tacala xadiidka allahu dheesha iyo alghinaau iyo gabayga iyo wixii la midka ah iyo bramboka cinda alcursi arooska agtiisa ama xilliga arooska inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabay xadidka kun saddex boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiis xasana qala alimam nascd akhbarna cali bn xujr qala xadadana sharik bn cabdillahi alqaadi wa saduuqun yukhti kathiira can abi isxaaq can abi isxaaq asabiic sooma can caamir ibni sacd albajari waa maqbuul qaala dahaltu calى qurfada cafwan maxaa idin qoran quradat idin qorsama quradata ha quradata ibnu kacb wa abi mascuud alansaari fii cursin ayaa nagu soo galay waa laba nin saaabi saxaabi ah radia allahu tacala canhuma laba saxaabi wa labadaas nin ayaan oros ugu soo galay ayuu leeyahay ninka la yihahdo caamir ibnu sacd waidaa jawaarin yuaniin meeshii marka waxaaba jooga gabdha geeraarayaan amaba buranburayaan faqultu waxaan ihi antuma labadiina adinka saaxiba rasul lah yatin sal slam wa min ahli badrin reer badarna waa tihiin meel adag ay raggaas billad saray wataan yufcalu hada cindakum arrin arrinkaana agtiin lagu samaynaa meelaad iska taagantihin adinkana iska joogtaan faqala wuxu ijlis faqaala wuxuu yidhi mid ka mid a ah, ijlis fariisa inshit haddii adoonto fasmac macanaa nala dhegeyso way dhegeysanayaan inay daawanayaan laazim maaha codka inay maqlayaan baa laga yaabaa wainshit haddii adoontan idhab iska tag qad rukhisa lana waxaa noola ruqsayay fi lahwi ciyaarta iyo dheesha cinda alcursi xilliga arooska sidaa weeyaan marka eh, xadiidkaas marka waa xadiid xasana baabu jahaazi rajuli ninka inuu diyaariyo ibnatahu gabadhiisa oo aroos u diyaariya baabka ubaabi xadid saddex kun sadex boqol iyo afar iyo waa daciif lisnaad qala imam abarna nusayr ibn faraj ahaqri wa iqa qala xadana abu usamata xamaad ibn usamata alqurashi wa iqatun tabtun rubama dalas can zaid ibn qudamata wa iqatun tabtun saxib sunna qala xadana cطa ibn saa'ib ahaqafi wa saduqun ikhtalaq can abi abi sa ibn malik wa iqa can cali bn abi alib radi allahu taala arda qaluu cali bn abi alib jahaza rasul nabig wuxuu diyaariyey faatimata ayuu ku diyaariyey markii arooska la geynay fii khamiilin maro shuruf lah amaba dhinacyaha waxaa weeyaan waxyaaba ka raaracla iyo qirbatin qirbad sibraar iyo waysaadatin barkin xashwuhaa shayga lagu cubay oo gudaha laga gelin u yahay idkhiruun geedkaas idkhirka loo yaqaano waa geed qoryoqoryalo waxaa weyaan oona calaynlah kaas ayaa muxuu ahaa barkin iyo firaash looga dhigay sidaa weyaan wisaadada marka midaan baraha saarna kaligeed maahane xitaa firaashka laftarkiisa wisaado waa dhihi jireen marka intaas ayaa lagu hooyey laakiin xadiidka sanadkiisa waa daciif baab ulfurush gogasha ayuu baabkan u baab yahay gogasha ayuu baabkan u baab yahay firaashyada lagu saaxdo iyo cadad tiradooda ayuu baabkan u baab yahay xadiis saddex kun saddex boqol iyo شhan iyo sideetanaad waa xadiis صaxiixa qaala alimaam nas abarna yunis ibn cabdillah asadfi waa iqa qala xadaana ibn wahb cbdulahi ibn wahb almisri qaala ahbaranii abu hani abu hani alkhawlani walaa ba'sa bihi anahu abu hani samica wuxuu ka maqlay aba cabdiraxmaan aubali alxubali abu cabdiraxmaan alxubali magaciis waxa la yihah cbdullahi bn yaziid almacaafiri waa iqa yaquul isagoo ayaan ka maqlay ama isagoo ka maqlay can jaabir bn cabdilah radia allahu tacala canhuma ana rasul rasulk sal l slm qaala rasulkan wuxuu yidhi firaashun hal firaash lirajuli ayuu usugnaaday ninka ayaa hal firaash iskala oo ku saaxaday wa firaashun hal gogolna liahlihi xaaskiisa ayaa iskala waaliu haddii ay ilmo lahayn waa waaliu kan saddexaadna lidayf martida ayaa iskala waraabicu kana faraadna lishayaan shayaan baa iskalo nabigee sala allahu calayhi waali wasalam marka goglaha inta loo baahan yah bas unbaa guriga la dhigi laakiin gogle aan loo baahnayn oo firaash iyo firaash kale iyo sariir iyo sariir kale iyo sariir kale iyo haakada oo cid haba yaraate ku saaxana ayna jirin oo cid isticmaala ayna jirin in la sameeyo ayuu nabigeena calayh sala slam xadiidkan dimnan u diidaya oo shaydaanka u goglina ayuu nabiga sal alla alay slam marka marka wax la gogli marka oo guriga arooska la dhigi wixi un la isticmaala oo baahi loo qabo ama loo qabi karo unbaa la isticmaalay laakiin in meel walba kaba sooqaad guriga waxaa laga yaabaa ninkii iyo xaaskiisii inay guri weyn degaan oo laga yaabo inaad toddoba qol sideed qol xaalad eh, guri walba muxuu ahaa intuu la inuu yahay laga yaaba marka laazim ma ahan in guri walba sariir iyo qalabkeedii waxeedii la dhigo oo kadibna waxa laga degana ay noqoto hal qol toddobadii kale ama shantii kale ama saddexdii kale ama afartii kale ay iska haawato oon la goglo oon muxuu ahaa la ma ma ahan arrinta iyada arrin arrinta iyada arrin nabigeenna uu diiday waa calayh sala slaam unuu ku tilmaamay firaashkaas cidda isticmaalaysa inay shaydaan tahay muslimiinta miiqaa sariir la-aana miiqaa gogol la-aana miiqaa wahaakada xataa aqribadaadii meel kale haadim adiga islaafka samayn aqribadaadii bal dib u yar eeg bas raximkaaga fiiri oo inaa xiriirsa la rabay xaaladooda waa culus marka qofka muminka sidiisaba sarafka iyo israafka inuu iska ilaaliyo oo wixii loo baahan uu adeegsado guur ha noqdo cunno ha noqdo horaan waa tii aan ka hadalna cunnadii in qofka intuu wax weyn u yeerto kadibna maqaayadaha taga qofku wuxuusan cuni kan u yeeraya wuxuu le waslati fulaan keen inta keen inta keen keligiisa meesha fadhiisani markaasuu saa u taabanayo iskaga tegi ilahi carabta nooga darnay marka eh, dharku waa saas oo kale waxaa laga yaaba qofka in konton khamiis konton khamiis inay soddon kaba ah dhallinyarada u badan soddon kaba ah ama labaatan kaba ah meeshaan war bismi illaah marka waxaas oo kale waa iska ciyaar waa baab lanmaad roogaga ayuu baabkan u baabay anmaadka waa roogan quruxda badan annaga hadda aan ku tukana oo guryaha noo yeeli wuxuu ku soo arooriy baabkan baabi xadiidka oo mxua ah, arooska loo dhiga abcan xadiid saddex kun saddex boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa akhbarna qutayb ibn saciid qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyne can ibn munkadir maxamed ibn munkadir waa iqatun faadil can jaabir bn cabdillahi radi allahu taala anuma xadidkan waa rubaaci qaala wuxuu yidhi jabir bn cabdillaahi qaala lii rasul rasulka wuxuu yidhi sal ll slam hal tasawajta miyaad guursatay qultu waxaan nacma qalu hal itaqadtum anmaatan rogog miyaad yeelateenoo arooskii ma gogasheen gurigio ma la roogey qultu waxaan idhi wa annaa lanaa anmaad xaggeen roogag iyo howlahaas xaggey noota xaggeen ka arkaynaa dharka xataa la xihan lahay la mogta xaalad culusaa jirtay roogag xaggeen ka arkaynaa qaala nabigeena wuxuu yidhi sal slm innahaa satakuun innahaa iyada roogagaas satakuun way ahaan doontaa oad heli doontaan ood ka dhargi doontaan oad isticmaali doontaan hadda waad aragteen ma roogaa laisweydiini maanta ya eh, ragga qaar waxay soo gaareen iyada oo waxaa weeyaan arooska gale lagu saxdo oo gala gala gala maxaa dhihi jiray kan oo muxuu ahaa eh, galamarad galamarad ayaan kulley ana aqaanaa haddii aad u taqaanaan lahjad kalena waad ii sheegaysaan galaha marka lagu saaxdo inta waa la qorxini eh, dharka lagu lagu soohi dunti cagaar casaan wahaakada yani qurux ayaa laga badini midi kale waxaa weeyaan shurufta amaba cawda gadaal lagaga hagaajinina iyo waaa culaysa laga dhigi marka ya sheekh galajiifna a lihii kara asanta gele marka gele marad iyo galajiif iyo wahaakada marka alcumuum kaas ayaa lagu saaan jiray iyo waxyaaba iska xaalad ilaah ogsoonyi marka ay imaadeen roogagan blastiga oo hadda masaajida la jiray ay imaadeenna waaba la yaabi jirayo maasha allah waxa loola yaaba ahaan jirtay haddana waad aragtee roogagaa leeyahay kan marka lagu istaago cagta kulli ma oo logta muxuu ahaa bahalo waxaad aragteen hadda meelahan carwooyinka waxa la keena waad aragteen marka wuxuu nabigeena sheegay in la heli doono ayay ka mid tahay laakiin iyada laftirkeeda in xad ay yeelato oonan lagu xadgudbin ayaa loo bahanya lakin la dhigto waxba dhibaata insha allah tabarak wa tacala kuma sugna waaya baab hadiya liman caras qofkii aroosa in loo hadiyey wax loo geeyey ayuu baabkan u baab yahay dhaqanada ummaddu waa kala duwantahay soomaalida xataa eh, kuwanka hadda eh, northeastern degan ayaa kala duwan eh, ninka qofka markuu aroosa qaar baa waxaa weeyaan kharashka arooskao dhan oo ay keenayaan todobabaxay keenayaan nin walbuu imaanayaa horta maalinta dee muxuu shaashsaarka iyo waxay dhahaan soomaalida oo wixii horta alaab iyo baabkaas waa dumarka waa iska caadi way soo wada dhoobayaan laakiin kaashaa la keeniba meeshaas dembiyadiina la dhigi qofkii imaadaba boqol doolar ku ridi kan kan wuxuu ku ridi muxuu ahaa labaatan kun kan wuxuu ku ridi muxuu ahaa konton kun inuu ku ridi laga yaabaa kan boqol shil inuu ku ridi laga yaba nin walba tabartiisa liyunfiq duu saacati min saacatihi ka dhacaysa umayna kadibna wixii waa la xisaabi marka la xisaaba kharashka dhan oo baxayba wuba soo noqday wuba ku shaqatay wadaadkii hadduu xataa shiidaha insaxa tacbiir marka markii waxa laysu hadiyeeya in ay dhib lahayn oy weliba fiican tahay ayuu baabkan ubaabay xadid saddex kun saddex boqol iyo todoba iyo siddeetanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasar qbna qutayb bin sacid qala xaddaثna jacfar wahuwa ibnu sulaymaan adubci waa saduuqun zaahidun yatashayac can jacd ibnu dinaar abu cuثmaan weeyaane waa iqa can anas bn malikin radia allahu taala qala wuxu yhi anas malik tazawaja rasul nabga wuxuu guursaday sal slm tazawaj uu guursaday rasul rasulka sal slm fadakhala bialihi reerkiisa ayuu mxuu u hoyday qaala wuxuu yidhi wasanacat waxay samaysay ummi hooyaday umu sulaymin ahayd xaysan fetration xayska haddaan ka sheekeynayna ayay samaysay qaala wuxuu yidhi adahabat bi fadahabat bihi xayskii ay la aaday ilaa rasul lahi ba sal slm faqultu waxaan idhi axsanta annaga waxaa noo qoray fadahabat bihi fadahabtu weeyaan waa anas waxaa la tegi dahabtu ka dhiga meeshaan godan meeshaan mxua reeban godniin ka dhiga qaala anas wuxuu yidhi fadahabtu waxaan la tagay bihi xayskii iyo hadiyadii ayaa waxaan la aaday ilaa rasul lah yan sal sl faqultu waxaan ihi ina ummi hooyaday tuqri'uka asalaam way kusoo salaamaysaa nabi allow wa taquulu laka waxay ku leedahay ama ay ku dhehaysaa ina haada xayskan laka adiga adiga ayuu ku sugnaaday adaa iskala mina annaga xagganaga ayuu ka imaaday qaliilun waana wax yar oo hadiyad yar marka qofka moogta ad wax siinaysa si kastay u wen yihiin inaad macno u yeelin haddii aad intaad wa macno weyn qaado tira waxaan weyn oo qiimo badanaan kuu keenay abaalkaada waxaa weya in lagaa qaado wejiga lagaaga dhufto saas waa sideedaba waxaa weeyaan wax yar waxaa lagu weynaya carabka oo wax inay waxba wax yar wax weyna carabka lagu yaraya marka hadiyada marka waa inay eh, qowlu macruuf makfirat khayru min sadaqatin yadfachu adan waybitala mogta hebel ayaan beriga u hadiyey beriga arooskaas hayo saas yeelay oo kale waxaas looma baahna sideedaba adigu waxaad samay ilaahayna waxaad ka baridaa wax aad ixsaan oo dad u samaysay inaad ilaahay ku xasuusin ilaahay ka bari dad noocaas alla ka baryaa jira wixii ixsaan oo hay galaan ilaahay weydiista inuusan xasuusinin nin dhan oo mas-uulaha maan dhaweyda maraan is aragna wuxuu dhahay anoo yaran ilahi waxaan weydiistay subxaana watacaala in wax aan sameeyey oo ixsaan oo binaadam u sameeyey inuusan dib damba ah alliga xasuusin xasuus xataa dalbiga ilahi u ka qaado ilahayna waa i waafajule warrama dadna waxaa weeyaan waa isaaban yihin maalin unbaa lasoo kii meeshaan ahaa mar unbuu ii gafi doona markaasaad xisaankii aan madaxa ugu dhufanay war waxaas wax jira kul ladii fowqa tiraabi tiraab fadahab fadahabtu bihi ilaa rasuul ayaa ula tagay faqultu calayhi inna umya hooyaday salaam ay ku salaamaysa wa tuqlibuka waxay ku leedahay inna hada laka inna hada kan laka aday ku sugnaaday xayskaas mina xagga naga qayli waana wax yar qaalat dachu iska dhig anas walkan dhig uma kadibna qaal wuxuu yidhi idhab tag fadcuu yeer fulaana wa fulaana waman laqiid hebel iyo hebel iyo cid alla cid alla kulanta u yeer oo saxaabadii ah wasama rijaal rag iyu nabig magacaabay fadacawtu waxaan u yeeray man sama iyo waman laqiitu qof alla qofka alla kulma qultu waxaan ihi anas waxaan ku idhi ciddatu kam kaanuu tiri ahaan intay ahaayeen qaal wuxuu yidhi yacni zuhaaa alaaamia saddex boqol wax ku dhow ayay ahaayeen faqala rasul wu yh sl slm liyataxallaq cashraة cashra toban toban xilqad u samaysta isku guda weliimadayna waa taqaanaan toban toban iskugu guda annaga shan shan iyo afar afar aan lihi jiray saxanka weyn saas soomeen meesha baahi badanaa jirtay waxaa la yidhi toban toban iskugu guda marka ragga muraadka markay samaynayaan hal isku guda laho dadka isku isku isku agaajini xadiidka ma yaqaanin mise waa muxuu waa iska waafaqday kow liyataxallaq casharatun cashra falyakul kulu insaani qof kastana ha ka cuna mimaa yalihi wixii isaga xigo yuusan gacanta xag u taagin meesha hoostiisa ka cuna barakadii ha ka tegi meeshii faakalu way cuneen xataa shamicu ay ka dhagaan waa saddex boqol fakharajat aa'ifatun koox ayaa baxday wa dakhalat aaifatan mxuu ahaa koox ayaa soo gashay saas aya ku socotay ay ku socotay ilaa laga wada dargo qaala lii wuxuu ii yidhi nabigana sal slm ya anas anas irfac hay xayska qaad marka farafactu waan qaaday famaa adri ma ogi xiina goortay rafactu aan qaaday kaana inuu had agtara mid badan am amaba xiina goortay wadactu aan keenayo dhigaay xilliga xayskaas u badnayn ma garanayo uu yidhi anas maalik radi allah ta yani cunadii laga dhargay waana baaqi waa barakada nabigeena sal allahu alay waslm marka hadiyadaas qofka arooska marka in wa loo hadiyeey in hadiga mxuu ahaa inay mashruuc tahay oo hadiga nabigen ay tahy waa taqriir waa xadiidka noociisii min qowlin aw ficlin aw taqriir xadid saddex kun saddex boqol iyo sideed iyo sideetanaad una dambey cashirkeena caaw in sha allah tabaraka wa tacala wa xadiid saxiix qala imamna sal akhbarna axmed ibn yaxya alwasiir wa iqa qaala xadaana saciid ibn kaثيir ibn cufayr almisri saduuq caalimu bالnasb aw biاlansaab qala akhbarani sulayman ibn bilaal alqurashi wa mawlahum wa iqa can yaxya ibn saciid alanصari wa iqat sutn xuja can xumayd ibn abi طawiil wa iqaة yudlis can anas bn maliki radia allahu taala arda anahu anas bn malik samicahu wuxuu ka maqlay qul isagoo leh aakhaa wuxuu walaaleeyey rasul rasulka sl sl wuxuu walaaleeyey bayna qurayshin reer quraysheed oo muhaajiriinta ahaa iyo walansaar ree ansaareed ayuu walaaleeyey almuakhaat bayn muhaajiriin walansaar ayuu nabigeena samey sal sl nimankii soo qaxootiyoobay oo alla dartii usoo qaxootiyoobay dalkoodii iyo dadkoodii iyo muxuu ahaa xoolahoodii ka qaxootiyoobay oo alla dartii usoo qaxootiyoobay soo hijroodeen iyo raggii soo dhaweeyey waladiina tabawa daara waladiina tabawa daara waliimaan min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim soo mahin wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin walansaar waladiina tabacuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canhu acadda lahum jannaat inay saxaabada nabiga ahlu janno wada yihiin ayadaas ayay culimadu soo dariishadaan marka nimankan shiicada ah oo yidhahda saxaabada nabigeena qaar ayaa gaaloobay amaba qaar ayaa mxu ah, amaba kulligood way gaaloobeen ilaa afar aan ka ahayn ayadaas ayaa beeninaysa waa beenalayaal sida weyaan kadibna akhaa rasuula wuxuu walaaliyey nabigeena sal slm bayna qurayshin walansaar fa akhaa kadibna wuxuu walaaliyey bayna sacd ibni rabiic oo ree ansaariyad ah iyo wa cabdiraxmaan ibni cawf ayuu walaaliyey nabigeena sal slm faqaal lahu sacdu sacd ibnu rabiic wuxuu ku yidhi ina lii maalan ani xoolo ayaan leeyahay o fa huwa xoolahaas bayni ama isaga xoolahaas baynii wa baynaka aniga iyo adig dhexdeenna shaطraani laba hanoo ahaado aan kala qaybsanna nus iyo nus cibaarada hadda la isticmaalo fifty percent aan kala qaadan min fifty percent aan kala qaadano o walimra'ataan ana laba ayaan leeyahay fandur eeg ayuhumaa toodii axabu ilayka aggaada loogu kalgacayl badany tan adiga aad la dhacsantahay iirso fa ana ualiquhaa waan kuu furi faidaa xallat haddii ay xalaalooda fatazawajha guursa iiaar iyo qof inuu muxuu ahaa ugu tanaasula qof kale bini aadan xoolihiisi nuskooda iyo xaasaskiisi ataa xoolo waaba la gartay qof inuu oolihiis kulli wada siyaa laga yaaba laakiin xaaskiisi inuugu tanaasulo weliba yidha tanaad ugu jecesha waa meel aad u sarraysa iimaan sare wa o faana aطaliqa waan furi faida xallat fatزawaja guursa qal wuxu yhi baarak allahu laka fii ahlika wamaalik ehelkaada iyo maalkaada allah ninka sharaftala saasaa loo bahay marka muxuu aha qofka muminka u qalbigiisa intuu kaas ay ka soo kugala soo dhaca gacantaasaa loo dhigaa ukaadi alla mxu waa laga joojiya ile xaalad adag waa qofka xaaskiisi iyo maalkiisii o dhan nuskiis kadibna wuxuu yidhi baarak allahu laka allah kuu barakey fii ahlika reerkaada wamaalika maalkaada uu duceeyey dul dulluni ay cala suuq suuqa itusa nimanka reer qurasheed ganacsiga aad u yaqaanin waxaas kaama raba aniga reerkaaga iyo maalkaaga allah ku barakay hayso laakiin meesha laga ganacsada bas igey haligeeya falam yarjic sooma laabanin xataa rajaca inaad kala soo laabto bisamnin subag iwaaqitin caano fadhiyo qad afdalahu ay qad rabixahu uu soo rabxay soo faa'iday galabtu waxaad imaada isagoo subag iyo muxuu ah aqid wata oo weliba soo faa'iday oo asaga lacag uusan ka bixinin ayuu mxuu ahaa soo noqday qaal wuxuu yidhi wara'a rasuulka wuu ark sal slm aleyhi aniga wuxuu igu arkay ahara sufratin huruud huruud iyo zacfaraan calaamadiis iyo catar iyo midib lah ayuu igu arkay faqalu ma hiya mse wax u jiraan faqultu waxaan yidhi tazawajtu waxaan gursay maratan haweeney min ansaar ansaareed ayaan gursaday faqaala nabigan wuxu yh sl slm awlim weliima samey walow bishaatin neef ariba ahaada maxalu shaahidka marka maxay tahay meesha alhadiyatu liman carasa ayay ahayd waxaa weeyaan ninkan marka inuu xoolo iyo xaas kugu daro dhankaas halkaasuu imaamka uu muxuu ahaa ka daliishanayaa baabka ugu daliishanaya xadiidkan hada wallahu aclam w sala allah cala abdi rasul mustafa kitaabu alaq halkaas ku dhamaaday kitaabu nikax ugu dhamaaday kitaabu alaq ayaa